بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay ku caddeeyey aayaadkan in makhluuqa ama uunkan ilaahay u abuuray dhammaantoodba ay ilaahay u baahan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala darfatu cayn kama maarmayaan way u wada baahan yihiin cidda u aragta inay ilaahay ka maarmi kartana way kufrayaysaa allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuhaa shaagan annaasu dadka ahow amba dadow antum idinku alfuqaraa kuway u baahan baad tihiin ila allah alle ayaad u baahan tihiin wallaahu allana huwa alganiyu kuwada damiirulfasli weeye huwa alganiyu allaha deertoomay aan makhluuqiisa u baahnayn weeye alxamiid oo allaha xaqa ule in la ammaano amba la mahadiyo in yasha hadduu doono yudhibkum wuu idin baabiin wuu idin kaxay in yasha hadduu doono yudhibkum wuu idin kaxay waya'ti wuxuu keeni bikhalqin ay bimakhluuqin makhluuq buu keeni jadiid cusub fad kale ayuu keeni doonaa wamaa daalika kaasina ma ahan yani in ilaahay idinkana idin baabiyo qaar kalena uu keena wamaa daalika kaasi ma ahanin cala allah alla dushiisa kuma aha subxaanahu watacaala bicasiiz mid ilaahay kuma arka subxaanahu watacaala walaa taziru ma hamba qaado nafsun nafina ma qaadi doonto naftaasoo waasiratun dambaabtay wisra ukhraa wisra nafsi ukhraa naf kale dembigeeda ma qaadi doonto walaa taziru ma xambaari doonto waasiratun mid dambaabtay macnaa naf dambaabtay wisra ukhraa mid kale dembigeeda ma qaadi doonto marka waa zira oo ah sifatu limawsuufi maxduuf marka waxaad u laqbaynaysaa walaa taziru ma qaado nafsun nafina naftaasoo waaziratun dambaabtay wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa amba wisra nafsi ukhraa naf kale dembigeeda ma qaado wain tadcu hadday u yeedhato kan la cusleeye wain tadcu hadday u yeedhato musfaratun mid la cusleeyey oo macnaa dembigeedu batay shaksa qof hadday u yeedhato ilaa ximlihaa kan la saaray cayskan la saaray hadday cid ugu yeedhato laa yuxman lagama qaado minhu culayskaa ay sido shay shaynaba lagama qaado wa in tadcu hadday u qayshato musqala mid la cusleeyey oo dembigeedu ka batay ilaa ximlihaa culayskeeda ay sido ilaa ximlihaa shaygan ay xambaarsan tahay amba dembigan ay sido hadday ugu qayshato shaksaa shaksi hadday ugu qayshato laa yuhmal lagama qaadi doono minhu ximligaa culayskaa ay xambaarsan tahay shay-un shayna laga qaadm lagama qaado walow kaana haba ahaado almadcuwu kay u yeeratay ismiga kaanada qadar walow kaana haba ahaado almadcuwu kan ay u qayshatay daa qurba qaraabo min u saaxiiba oo qaraabadeedaba ah daa qurba walow kaana ibnuhaa aw abiiha innamaa tundiru waxaad u digi uu nebi muxammadow ood cadaab uga digi oo iyaguna digiddaada ku intifaaci doona alladiina kuwa yakshawna ka baqaya rabbahum rabbigooda ka baqa bilhayb xaal ay ku sugan yihiinna ka baqaya gooni iyadoon cidla joogin ilaahay mooye cid arkaysa aanay jirin waa colkeenu ka xaalaynay bilhaybi xaal ay ku sugan yihiin gaara yihiin markay dadka dhex joogaan iyo maray ka maqayin intaba amba bilhaybi xaal ay kaga sugan yihiin ilaahay ciqaabkiisa waad odhan karaysa oo waaqaamuu ooga asalaa salaadana ooga waman qofka fazakkaa isfahira ee xumaanta iyo shirkiga iyo dembiga iyo bidaca ka fogaada wa inamaa yatazakaa wuxuu isu dahiray uun linafsi naftiisa ayuunbuu isu dahiray oo wanaaga uu la yimi naftiisa ayuunbaa ku intifaacaysa wa ila allahi alla xaggiisa ayuunbuu yahay almasiir noqodkuna wamaa yastawii ma signa alacmaa ka indhahada iyo walbasiir ka wax arkaya ashyaadani waa mutaw waxyaabo kala tagtagsan mutabaayin ah kala fog oo mid indhaqaba iyo mid ma sinna farqi weyn baa udhaxeeya bawn kasiir markaa sidaanay labadaasi u sinayn ayaanay u sinayn qofka mu'minka ah iyo qofka kaafirkaahi waa masel ayay culimadu leeyihiin tusaale ilaahay u yeelay mu'miniinta oo qaarkoodna mu'miniintana ku shabahay alaxyaa kaafiriintuna ay yihiin alamwaat xayaat liimaan iyo mawtu kufrin wax la yidhaha jira marka alla wuxuu leeya wamaa yastawi masina alacmaa ka inahara ah, iyo walbasiir ka waxarkaya masina wala dulimaat madowyada iyo wala walanuur laadu waa sila weeye isku cadfayey shantan shayba walaulumaatu madowyada iyo wala walanuur iyo nuurkuna ma sinna dulimaadka waa la jamciyey nuurkana mufrad baa laga dhigay xaqu waa midun weyn laakiin dulmigu iyo jahligu fara badan yahi waladilu harka iyo walalxaruuru kulaylkuna ma sinna alxaruur culamada qaarkood waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa kulaylka qodaxda damuumna waxaa la yidhahdaa ka habeenkiiyo aynu dareenno culamada qaar isku mid ka dhigaana way jiraan waladilu harka iyo walalxaruuru kulaylkuna ma sinna wamaa yastawi ma sinna alaxyaau kuwa nooli iyo walalamwaatu kuwa dhintayna ma sinna muuminka iyo gaalkuna ma sinna ah, waman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman mafaluhu fi ulumaati laysa bikaarijin minha masinaba ilahay subxana wataala ina allaha alle yusmicu wuxuu wax maqashiiyaa oo xaqa fahansiiyaa man yashaau kuu doono ina allaha alle yusmicu wuxuu maqashiiyaa oo xaqa fahansiiyaa man yashaau kuu doono wamaa anta adigu ma lahaa nin nebi muxammadow bimusmicin kii wax maqashiin doona man mid filqubuuri qabriyada ku sugan macnaa kuwa dhintay alamwaad kuma intifaaci doonaan adiga hadalkaas waayo way dhinteen qubuuro ayay galeen wakadaalika kuwa kufriyeyna qaar baan tooba noqon doonin oo gaalnimadaa ku bixi doona weeye wamaa anta adiguna maad ahaanin nebiyow bimusmicin kii maqashiin doona man mid filqubuuri qabriyada ku sugan waxba ma maqashiin doontid in anta ay maa anta adigu maad ahaanin nebi ow ilaa nadiir mid digaya mooyaane wax kale waa digaysa innaa annaga ayaa arsallaaka ku diray bilxaq ay irsaalan dirid baanu ku diray diriddaasoo multabisa ku laran aba ku dheehan bilxaqa amba inaa anaga arsalnaaka ku diray bilxaq ay xaala kownina muxiqiin xaalaan nahay kuwa xaqa suga ayaanu ku diray amba bilxaq baanu kugu diray bashiira xaalaa tahay mid bishaareeya wanadiira xaalaa tahay middiga oo cadaab uga diga cidda rumaata wa in min umma ay wamaa umma intani sila weeye intuna waa naafiya wain min ummatin ay wamaa ummatun ummadiba may ahaanin ummad way ilaase hadday ahaatay ummadiba alaa waxa ku tegey fiihaa ummadaasi nadiir mid u diga macnaa ummad kastoo jirtay rasuul baynu ilaahay u diray rasuulkaasi ha ahaado amba mid laynoo sheegay amba ku-aa qur-aanka in laynoo sheegin adduunyada ballaaran ad basharkii kusoo noolaa ilaahay rusul buu u diri jiray ma arkaysaa cid walba saaka haddii ay xaggay doonaan ku jooga ha u qaadan in ambiyada ilaahay uu diraya ama rususha ilaahay inay maxsuurun ku ahaayeen un shaam iyo jasiirat alcarab iyo meelahana ha u qaadani yani jamiica alumam ilaahay bini aadamka uu abuurayba sidaasuu ugu diraya rususha amba ha madoobaado amba ha cadaado amba saas oo kale kale ilaahay baa le wa in min umma ay wamaa ummatun ummadi may ahaanin ninka istiqlaaq bay faa'idaynaysaa macnaa ummad oo dhami ilaa si hadday haatee khalaa waxaa ku tegay fiihaa ummadda nadiir ee wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi muxamadow kuwan aan kuu diray baa ilahay leey wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan faqad kadaba way beeniyeen aladiina kuwii min qablihim kuwa ka horreeyey ambiyaahum ayay beeniyeen jaaad qad jaaad xaal ayla timi bay beeniyeen hum ayaga rusuluhum rasuuladoodu ay ula yimaadeen bilbayinaati aayado cadcad iyo wabisuburi kutub iyo wlkitaab ay yimaadeen suburka kutubne iyo wabilkitaabi iyo kutub almuniir manaa kitaab cad marka kitaabku ismujinsi kutub baa loo jeedaa markaa subur waa alkutub maarkaysa wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan kuwani faqad kadaba waxay beeniyeen aladiina kuwii min qablihim ayaga ka horeeyey ambiyaaahum sadalmulka jaaat waxay ula jaaad xaalay ula timid bay beeniyeen hum ayaga rusuluhum rasuuladoodii ay ula yimaadeen bilbayinaati aayada cadcad wabisubur kutub ay ula yimaadeen iyo wabilkitaab amba subub xaashiyo hore wabilkitaabi kutub ay ula yimaadeen almuniir cad oo iftiimaya amba welwelaya uma dabadeed markay beenintaa la yimaadeen akhadadku waan qabtay baa ilaahay akhadadku waan qabtay alladiina kuwa kafarow gaaloobay baan qabtay ee fakayfa kaana sidee ayuu noqday amba u dhacay nakiir ay inkaari halaageedi fakayfa kaana sidee ayuu noqday amba ahaaday nakiir ay inkaari yani halaageydu fakayfa ra'ayta inkaari sidaad u arkaysaa maaragtay ciqaabkaan ciqaabay calayhim cadaaban shadiida baliqa alam tara ay alam taclam miyaanad ogsoonay ana allaha alle ansala inuu ka soo dejiyo alam tara ay alam taclam miyaanad ogsoonayn ana allaha alle ansala inuu ka soo dejiyo min asamaa'i samada xaggeeda maa aabiyo faakhrajna iltifaaq baa la yidhahdaa waayo marka hore wuxuu ku socday hadalku sidii qayb ilaahay baa laga waramayey dabadeeto hadalkaa ilaahay si toosa markaa isagu u galay iltifaat baa la idhaha milicsi min algaybi ila takalum faakhrajnaa waxaanu ku soo saaray baa ilaahay faakhrajnaa waxaanu ku saaray cinaayo gaara iyo raxmadiisuun alla ku keenay ayay daliil u tahay bihi ay bilmaai biyihii waxaanu ku soo saaray samaraat midho ayaanu ku soo saaray samaraat midho ayaanu ku saaray midhahaasoo ka fiseen midhahaasoo mukhtalifan uu iskhilaafsan yahay amba kala duduwan yahay alwaanuhaa midabadiisu ay mukhtalifan uu iskhilaafsan yahay alwaanuhaa waa faacilkii ismiga faacil alwaanuhaa midabadiisu ay kala duduwan yihiin wa min aljibaali buurihii waxaa ka mid ah khabar muqadama wa min aljibaali buurihii waxaa ka mid ah judad dariiqyo amba wadooyin amba jidad waa luqada soomaaligu iska daabaqayaad moodaa waa jamcu jidda waa jidad wa min aljibaali burihi waxaa kamida ah judad jidad amba wadooyin baa kamida ah. jidadkaasoo biibun cadcad oo dariiqa buur caddex mar adagaxeedu cadyeesna wuu cadaanaya iyo wa xumrun kuwa cadcad waa buurta dhagax kuwaasoo mukhtalifun judadka ka siseeya dariiqyadaasoo mukhtalifun uu kala duduwan yahay alwaanuhaa midabadeeda wakaraabiibu waxaad waa celaysaa judadka amba ka bedel waamaya wakaraabiibu wa min aljibaali waxaa ka mid a raabiib kuwa madmadow sida tukaha midab tukaale ah raabiib kuwa madmadow suud ka bedel suud oo madow laakiin aswad lhurdiib baa la ydhahdaa haraadiibka ayaa ka xeldheer xagga madowga yani suudka waa shar aswad oo haraadiibu kuwa dugl ama ah madmadow ka bedel suud madow waa suudun haraadiib hadii la ydhahda allah wuxuu lehi subxaanahu watacaala wa min annaasi dadkiina waxaa ka mida ah iyo wsawaaba waxba kasoo dhaqaaqa noola ah oo dhulka ilaahay mara iyo walancaami xoolaha waxaa ka mid ah sinfun baad qadaraysaa sinfun nooc baa ka mid a ah. sinfun nooc baa ka mid a ah. amba noocaasoo markaa ka sifeen sinfun baa ka mid a ah. noocaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabadiisu kadalika siday kuwii horeba isku khilaafsanaayeen kadalika siday buuraha wixii wadariiqyadii marayaba ay isku khilaafsanaayeen inamaa yaksha allaha alle waxaa ka baqa uun allah waa mafcuulkii o mari inamaa yaksha allaha alle waxaa ka baqa uun min cibaadihi xagga addoommadiisa alle waxaa ka cabsada uun alculamaau faacilkikaa weeye alculamaau kuwa culimada unba ilaahay ka baqa alla yaqaanka garanaya ilaahay subxaanahu watacaala maa yastaxiq wamaa laa yajuusu calayh waxa ilaahay mudan yihiin cadamadiisa iyo jalaaladiisa kuwaas ka baqa weeye ina allaha alcasiiz allaha alcibikaadkaani weeye gafuur waana ilaaha dembi dhaafista badan subxaanahu watacaala marka culimadu waa kuwa day garanaya maa alcaalimi biraxmaan ayaa ibnu cabaas lahaa waa man lam yushrik bihi a waa kaan ilaahay u sharig yeelinaya ilaahay wuxuu xalaalka dhiga xalaal xarama xaraama xaafida ilaahay subxaanahu watacaala yaqiinsada inuu ilaahay la kulmi doono yaqiinsada camalkiisa in lagu xisaabin doono saciid ibnu jubayr oo kale wuxuu lahaa khashiyada iyo alla kacabsigu waa waxa adag iyo idin kala celiya macsida ilaahda caasi ilahayd baa la yidhaahdaa xasan albasri oo kale wuxuu lahaa alcaalimu man khashiya araxmana bilgayb waa markuu keligii yahay qofka ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala jecel ilaahay wuxuu jecelyahay subxaana jeclaysiiyo kana taga ilaahay wuxuu necab yahay subxaanahu watacaala kuwaasaa ugu wanaagsan weeye ibnu macsuud oo kale waa kii lahaa laysa alcilmu can kasrati alxadiid walaakina alcilma can kasrati alkhashya malig oo kale inama alcilma ina alcilma laysa bikatrati riwaaya inama alcilmu nuuru yajcaluhu allah fi qalb marka dadku waa inay dadaalaan sufyaan thawri oo kale culimadu waa saddex buu lahaa alcaalimu billah caalimu biamri illah wacaalimu billahi laysa bicaalimin biamri illahi wacaalimu biamri illahi laysa bicaalim billah bal caalimu billahi wa biamri illahi aladi yaksha allaha tacaala aclama alxuduuda walfaraaika yaqaana weeye ayaa ayuya walcaalimu billahi laysa bicaalim biamri illah aladi yaksha allah walaysa bicaalimin biamri illah waa kaan ilaahay ka baqanay walaa yaclamu alxuduuda walfaraaid walcaalim biamri illahi laysa bicaalimin billahi aladi yaclamu alxuduuda walfaraaida walaa yaksha allaha caza wajal allah wuxu uhi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa yatluuna akriyaya kitaab allah ilaahay kitaabkiisa kuwa akriya ina aladiina kuwa yatluuna akriya kitaab allah waaqaamuu ooga xaggiisa ala jibladeeda maadi bay u taallaa asalaa salaada ooga wa anfaquu bixiya mima kii wax kamida bixiya fasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siraa hoos ahaan u bixiya wa calaaniya kor ahaana u bixiya muujiya ama sira xaala kawnihim musiriin xaal ay qarinayaan bixiya wa xaala kawnihim mucliniin xaal ay muujinayaanna bixiya yarjuuna jumlada qabarkeynada rid yarjuuna kuwaasi waxay rajaynayaan tijaara mushkar bay rajaynayaan arbaganaafi tijaaradaasoo ka sishay tijaaradaasoo waa jumladaasi maxalinasbadha le lan tabuur aan khasaaraynin lan tabuur aan khasaaraynin ayay rajaynayaan maxay camalkaa u samaynayaan baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala waxay u samaynayaan liwaffiya si uu ugu oofiyo hum ayaga alleh ujuurahum ajaradooda siuu alle ugu oofiyo iyo wayaziida waliyasiida si uu alle ugu siyaadiyo hum ayaga min fadlihi xagga fadligiisa rabbi si uu haga siyaadiyo inahu alle kafuur ilaaha dembi dhaafista badan weeye shakuur waana ilaaha mahadnaqida badan ee adoonkiisa wanaagsani camal yar hadduu la yimaado ka aqbala allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wladiina kuwa awxaynaa waxay odhan jireen ninka la yidhaahdo mudalib raximah llah markuu aayaddan akriyo haadihi aayat lqura nimanka qura'da aayaddooda weeye min aladiina yatluuna kitaab allah baan la imaanay allah wuxu ihi sunamay khasaarin allah wuxuu sidaasay ku camal falaan weeye iskala ilaaliyaan camalfalin la-aanta iyo xumaanta waayo dadka quraada ah khatar badan baa ku xeeranoo waxay iska dhici kartaa munaafiqiinta ummaddan ee afroosamaanka waxay u badan yihiin quraada aktaru munaafiqi munaafiqu ummatii quraa'uha khatar badan bay galaan ma arkaysaa nifaaq badan baa ku xeeran marka ha dadaalaan oo ha isilaaliyaan weeye ma arkaysaa marka kasrat qura lada kasarteeda waa min ashraaf allah wuxuuhi subxaana watacaala wladii midka awxaynaa aanu waxyoonnay ilayka adiga aanu ku waxyoonnay oo min alkitaabi ah kitaabka haddaynu aanka ka dhigno ninta waynu ku bayaaminaynaa lawxa maxfuudka haddii la yidhaahdana min alkitaabi kamid ah a tabciiqiya wladii midka awxaynaa aanu waxyoonnay ilayka adiga aanu ku waxyoonnay oo min alkitaabi ah huwa alxaqu weeye abarka halkaa dhig huwa alxaqu weeye kaasi waa mid xaqa musadiqa xaal uu yahay si dhabaynaya amba xaqiijinaya limaa kii litaqwiya baa la yidhahdaa limaa xaqiijinaya maaguna mafcuul weeye limaa kii ee sugaya bayna yadayhi isaga ka horeeyey in kutubtii hore o dhan buu xaqiijinaya ayuu yahay tasdiiq ina allaha alle bicibaadih addoommadiisa bahla khabiir ilaah hogaalka ku aweeye subxaana watacaala ee basir halkay musadiq lakin haddaad dadka ula timaado imka shahaad waxaa lagu odhanayaa inay dhab tahay soo xaqiiji tasdiiq marka waa tasdiiqin kutubtii hore dhan baa intii xaqnimadooda intii la bedelay mooyaane intii xaqaa cid xaqnimadooda sugayaa wey uma awratnaa waxaanu dhaxalsiinay baa ilaaha yidhi subxaana watacaala alkitaaba kitaabkii waxaanu dhaxalsiinay aladiina kuwii baanu dhaxalsiinay qolkii labaad baa taas ah hore ayaan ujeeday uma awrasnaa waxaan dhaxalsiinay alkitaaba kutubtii aladiina kuwa ayaan dhaxalsiinay safayna aanu dooranay ee min cibaadinaa yada ka mid ah haddaba kuwan kitaab kala dhaxalsiiye waa kuwe asbaxul aqwaal culimadu hadallo badan bay ku leeyihiin waa ummaddan weeye saddexdan qayboodba ummaddan bay ka tirsan yihiin wa minhum waxaa ka mida haddaba ummadii kuwa aanu doorannay daalimun mid dulmiyey linafsihi naftiisa dulmiyey oo siduu u dulmiyey ay culimada qaarkood leeyihiin waa mufrid waxoogaa ku gaboodfalayaa waajibaadka qaarkood samayntiisa muxaramaadkana wuu samaynayaayoo bacd almuxaramaat buu la imanayaa wa minhum waxaa ka mida muqtasib mid dhexdhexaystay oo waajibaadkiibuu gudanayaa muxaramaadkiina wuu ka tegayaa laakiin waxaa dhacaysa mustaxabaadka qaarkood inuu ka tago makruuhaadka qaarkoodna uu sameeyo wa minhum waxaa ka mida ah saabiq mid u degdegay bilkhayraati khayraadka u dhaqsaday biidni illaahina ugu dhaqsaday oo kanina waxa weeyaan waajibaadkuu samaynayaa mustaxabaadkiina wuu samaynayaa muxaramaadkii buu ka tegayaa iyo makruuhaadkii xataa mubaaxaadka qaarkood ayuu ka tegayaa bay yidhaahdeen tafsiirkan marka uma culimada qaarkood waxay leeyihiin waa ummadanun ummadan marka leenahayna gaaladan maanta joogtaaba ummadan bay ka mid yihiine laakiin ummadda ummatu lijaaba iyo ummatu dacwa baa loo qaybiya marka waa ummatu ijaabadanun waa kuwa mu'miniinta ayunba ah inta kala yeelanaya bay leeyihiin waa kuwan aan naarka ku waarayn wa ummatu lijaaba ay ula jeedeen mufasiriintu markay ku leeyihiin waa lihaadihi lumma culimada qaarkood waxay leeyihin fa minhum linafsi waa kuwa kufriyey oo cumuuman ummatu dacwa iyo ummatuljaaba markaa isku jira oo minhum daalimu linafsihi qaar waxay waa asxaabta mashamada qaar waxay yidhahdeen waa munaafiqa qaar waxay yidhaahdeen maaragtay inta waa aqsaamtan saddexdee lasoo sheegay waa kuwa lagu sheegay un awalka suurat lwaaqica cala ayati xal sida saxiixa ana aalima linafsihi min hadihi lumma yani min ummati ijaaba macnaha ayuu kamid yahay markaa qalaadadaasuu samaynaya wa minhum muqtasid baa kamid aalimun mid dulmiye linafsi wa minhum waxaa ka mida muqtasid mid dhexdhexaystay wa minhum waxaa ka mida saabiqun mid u degdegay oo u dhaqsama bilkhayraati biidni illah daalika kaasi ilaahay inuu siiyo subxaana wa tacaala kitaab kuwa uu doortay alfadlu weeye huwa alfadlu kaas ayaa fadli ah alkabiiru weyn jannaatu cadlin weeye ka bedel kuwa kaasi jannaatu cadlin waaritaan jannadii weeye ama mubtado ka dhigo waxaad tidhaahdaa jannaatu cadlin waaritaan meel lagu waaro jannaadkii jannaatu cadnin waaritaan jannooyinkii ayay yadkuluuna geli doonaan xaa jumladaasaa qabarka aynu fidno amba huwa kaasi qabligaasi jannaatu cadnin wey yadkuluuna xaal ay geli doonaan marka xaale haa jannadaas yuxallawna waxaa lagu qurxin doonaa yuxallaw waxaa loogu qurxin doonaa ama loogu labisi doonaa amba khabar labaad ka dhigo jannaatu cadnin waaritaan jannadii ayay yadkuluuna geli doonaan haa jannadaas yuxallawna khabar labaad yuxallow waxaa lagu labisi doonaa amba lagu qurxin doonaa fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira gacma gashiyo waxyaaba gacmaha lagu xidho ashaban aswira min asaawira waxyaaba gacmaha lagu xidho ayaa lagu qurxin oo min dahabin ah wayuxallawna sidaa ku celi haddana waxaa lagu qurxin doonaa oo loo xidi doonaa lulua luul baa loo xidi doonaa walibaasuhum maryahooduna luulku waa jawhar cadcad wax isku qurxiyo qurx badan weeye walibaasuhum maryahooduna fiihaa jannada dhexdeeda xariir weeye lidaalika adduunyada marka la joogo ragga muuminiinta xaaraan bay ka dhahay haddaad xidhato aakhiro xidhan maysid faqaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu amaan lilaahi alla ayaa iskale markay jannada galeen bay sababmayaane alladii allaha adhaba ka jaxeeyey cannaa xagga iyaga ka jaxeeyey alxazana murugada ilan janna ayay galeen oo xisaab wax walba ka badbaaday alxasan murugada ka jaxeeyey ina rabbanaa rabbiga iyo lagafuur allaha dembi dhaafista badan weeye shakuur waa ilaaha aqbala camalka yar ilaaha addoommadiisa ugu mahad celiya subxaanahu watacaala weeye alladii allahaasoo axallanaa na dejiyey daara almuqaama nagaadiga waa masder ma ogtay bimacna aliqaama alladii allahaasoo axallanaa na dejiyey daara almuqaama nagaadiga daartiisii na dejiyey min fadlihi nagu dejiyey ay bisababi fadli laa yamasunaa xaalaanu na taabanayna na dejiyey laa yamasunaa xaalaanu na taabanayna na dejiyey ama laa yamasunaa nama taaban doono fiihaa jannada dhexdeeda naguma taaban doono naqab dhib iyo walaa yamasunaa nama taaban doono fiihaa jannada dhexdeeda naguma taaban doono luguub daal wax daalla naqabku waa dhibaato luguubkuna waa daal wax daal la yidhaahdaa naguma taaban doonto baa ilaahay subxaana watacaala ayay yidhaahdeen kuwa mu'mintaasa ilahay ugu mahadnaqi doonaa allah wuxu uhi subxaana watacaala waladiina kuwa kafaruu gaaloobayna lahum ayagana waxa u sugnaaday naaru jahannam jahanamo naarteeda ayaa u sugnaatay laa yuqdaa laguma xukumi doono calayhim ayaga korkooda laa yuqdaa lama diri doono calayhim amba geeri laguma xukumi doono oo haddii lagu xukumo fayamuuto waa shabaabka nafsiga weeye baaduna sababiya weeye laa yuqdaa laguma xukumi doono calayhim korkooda geeri oo haddii lagu xukumo fayamuutu ay dhintaan walaa yukafafu lagama fudaydin doono canhum ayaga xaggooda lagama fudaydin doono min cadaabiha ay min cadaabi jahannam jahannama cadaabkeeda lagama khafiifin doono kadalika sidaanu kuwaaba u abaalmarinay kadalika sidaasi oo kale ayaa najzi ku abaalmarin doonaa kulla kafuur mid gaalnimyo badan dhammaantiisaasaanu ku abaalmarin doonaa hum waxaa baanu halkaa ku abaalmarin doonaa hum ayagu yastarikuuna ay ka qaylin doonaan fiihaa naarta dhexdeeda ay ka qaylin doonaan iyagu gargaar doonaya walxaal iyagu hum yastarikuun ay ka qaylin doonaan fiihaa naarta dhexdeeda qaa'iliina xaal ay leeyihiin rabbanaa rabbigayow rabbigayow saas rabbigan ay odhan doonaan axrijnaa naga saar alla rabbiga oo xisna naga saarna camal aanu samayno camalan aanu samayno camalkaasoo saalixa wanaagsan camalkaasoo kayra aladii kii qayrkii ah kii ka duwan kayra aladii kii ka duwan kunna aanu ahayn adduunyada markaanu joognay nacmalu kuwii sameeya maxaa lagu odhan doonaa awalam nucamirkum miyaanaan idin cimri siinin ma nakira mawsuufa bimacnaa wakti bay noqotaa awalam nucamirkum miyaanaan idin cimri siinin maa wkti miyaanaan idin cimri siinin waktigaasoo waa nakiratwaa nakira mawsuufa waktigaasoo yatadakaru uu ku waansamo fiihi xilliga dhexdiisaba man tadakara mid waansama xilli aad ku waansantaan miyaanaan idin noonaynin awalam nucamirkum miyaanaan idinku cimri siinin maa wakti waktigaasoo yatadakaru uu ku waansamo fiihi dhexdiisa man tadakar wajaakum waxaa idin yimi annadiir ayaa idin yimi fafazuuquu dhamiya famaa liaalimiin famaa liaalimiin kuwa aalimiinta uma ahaanin min nasiir ay naasir midu gargaaraay tacaala miyaana idilcimri siin waqti marka cudurdaar buu ilaahay subxaana watacaala agtiisa ka heli maysid waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii bukhaari uu soo saaray qadar allahu caza wajala yaa imri'in akbara cumrahu xataa balaga sitiina sana alla subxanuta cudurdaa ilaahay sid ku yeeli muysid haddaad lixdan sanadood inaad noolaatay oo ilaahay uu ku nooleeyey subxaanahu watacaala waa inaad maaragtay waad heshay wakti baana ilaahay ku siiyey waa qadarkaad ku wansanto mar haddaad mutakartay ood gacan gaadhay ood noolaatay shimri baad heshay ilaahay subxaana watacaala agtiisa ilaahay dana cudurdaar kaga heli mayso wajaakum nadiir baa idin yimi culimada qaar baa yidhi waa caraba mar dabeedana alla kaa soo baxday baalkiina wuu ku hayaa ma og la necma waa geeri ma culimada qaarkoodna waxay leeyihin waa rasuul ullah waana tafsiirka saxiixa ah weeye inuu yidhaahdo waa rasuulka ilaahay kan idin yimi allah wuxu uhi subxaanau watacaala ina allaha alle caalimu waybi samaawaat saabta waxa ku qarsoon ilaah ogsoon weeye ina allaha alle caalimu waybi samaawaati saabta waxa ku qarsoon ilaah caalimka ku ee ogsoon weeye waalarda allada waxa ku qarsoonna allaha ogsoon weeye inahu alle caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay haystaan ay saaxiibka u yihiin bidaati suruur taabuhu waxa ku qarsoonay saaxiibka u yihiin waa laab walba midad iyo midduunyo huwa alla aladii midka weeye jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa kuwa iska dhaxla fi lardi arlada oo markay qola tagtaba qolaasii abuurmaysaa yakhlufu qawmun liaakhariina wajiilun eh, maaragtay lijiilin qablahum way qaar baa dhimanaya qaar baa imanaya malaaika buu ka yeela alla kuwa isku badbadala fi ardi oo markay qaar tagaanba kuwii kaluu ilaahay ku abuuraya faman kafara ka gaalooba fa calayhi korkiisa buu yahay kufruhu gaalnimadiis walaa yaziidu usiyaadin ma walaa yaziidu uma siyaadiyo alkaafiriina kuwa kufriyay u siyaadin maayo kufruhum gaalnimadoodu uma siyaadiso cinda rabbihim rabbi agtiisa uguma siyaadiyo ilaa maqtaa cala mooyaane cala ilaahay unbaa markastay nool yihiin ay maaragtay sii kororsadaan shakafarada yihiin walaa yaziidu uma siyaadiyo alkaafiriina kuwa kufriyay kufruhum ayaa faacilka aalisa gaalnimadoodu uma kordhiso uma siyaadiso ilaa khasaara khasaare waxaan ahayn wakafaanu maysiyaynka kulama qaala cumru axadihim wuxuu la mulanayaa hor maaragtay kufri halka muuminku uu ka duwan yahay kul waxaad tidhaahdaa nebiga waraytum baliga warama shurakaakum kuwan aad ilaahay ugu sharig yeeshaan aladiina shurakadaasoo tadcuuna aad sheegataan ama aad baridaan min duuni illaahi alla sokadi ay tadcuunahum aad caabudaan min duuni illaahi alla sokadi bal kuwan iga waramo aruunii balitusa maadaa khalaquu waxay ka abuureen min alardi arlada xaggeeda waxay ka abuureen arunii bal itusa maadaa khalaquu waxay ka abuureen min alardi arlada xaggeeda bal waxay ka uuneen ee ayagu sameeyeen bal itusa laa yamlikuuna min tadbiir bane allah wuxuu leh subxaana wataala way ku ama amaseebale allahuma waxaa ugu sugnaaday ma haddaydaan helaynin waxa iyagu leeyihiin ay gaal u abuureen am lahum bale alahuma waxa u sugnaaday shirkun qayb miyaa ugu sugnaatay fi samaawaati salaadka um salaadkay qayb leeyihiin shirkigu waa qayb ma qayb bay ku leeyihiin samada ama masebale aataynaahum alkaxsa wataalayo haddee qayba waaye way banab intiqaaliya maraysaa kama kaaray inay qayb ku leeyihiin am aataynaa bale aataynaahum ma waxaanu siinay kitaaba ma kitaab baanu siinay oo fahum ayagu calaa bayina ma xujo kork calaa bayinatin ma xujo korkeed bay kaga sugan yihiin minhu ay kitaab ma kitaabkiibay daliil daliilka haysaa oo fahum ayagu calaa bayinatin ma bayina ayay ku sugan yihiin minhu min alkitaab ma kitaabka aanu siinay bay xaggiisa digil ka haysaan bal maya mahnaan e siin in yacidu ay maa yacidu intani naafiyadii weeye maa yacidu u yaboohi maayo kuwa dhaalimiinta uma yaboohayaan ka bacduhum barkoodba uma yaboohayo bacdaa barka kale ilaa guruura lugooyo mooyaane walaa in yacidu ay maa yacidu uma yaboohaan addaalimuuna kuwa daalimiintii uma yabuuhaan ka bedel bacduhum barkoodba bacdan barka kale uma uma ballanqaadaan ilaa huruura lugooye mooyaane lugooya ayuunbay isu yabuuhaan wey ina allaha alle yumsiku wuxuu hayaa asamaawaat saadka ayuu alla hayaa waalarda buu hayaa an tazuula bianlaa tazuula sidaade an tazuula ay lianlaa tazuula si aanay u dhaqaafin oo aanay meeshooda uga bixin ayaa ilaahay u hayaa subxaana wa tacaala ama ashinkeeda si aanay uga dhaqdhaqaaqin wayumsiku samaa an taqaca cala alardi ilaahay baa kaa haya hawaa iga hayso iyo kanaa ku gufaysan iyo hawaa kala jiidiisa adiga hawadu aa kaa hayso ilaaha ayaa laguma soo daayo allah wuxuuli subxaana wa tacaala ina allaha alla yumsiku waxay culamada qaarkood yidhaahdeen ina allaha alla yumsiku ee ymnacu wuxuu u diidaa asamaawaati sanaadka wuxuu u diidaa iyo walarda arladaba an tasuulaa can an tasuulaa inay dhaqaaqaan marka si hore mafcuulnahumay ahayd ma an tazuula macnaha ini tasuulaa si aanay u suulin oo aanay meeshooda uga tegin ayuu ilaahay u haya wallahi yalla in zaalataa hadday dhaqaaqaan oy halkooda kaga murugsadaan oo alla sii daayo in amsaka ay maa amsaka ma qaban doono kumaa samada iyo arlada min axadin ay axadun axadkaa faacila midkuna waa sila min axadin ay axadun axadna ma qaban doono min bacdihaa la dabadii min bacdi imsaakihi haysii dabadi oo alla haye dabadi ama sii dayntu min bacdihaa la dabadi axadna ma qaban doono inahu alle kaana wuxuu ahaaday xariima ilaaha dulqaadka badan weeye xirri bay u baahan tahay inuu samada iyadoo lagu caaseeyo ka hayo arladana u hayo iyadoo waxa ka dhacayaad og qafuuraa waana ilaahay dambi dhaafista badan weeye subxaana wa tacaala isagaa haya oo aan ka seexanayn mana seexdaba ina allaha tacaala laa yanaamu walaa yanbagii lahu an yanaam ilaahay uma u banaanaba hurdo wax la yidhaahdo baarkiisa allah wuxuuli subxaanau wa tacaala waaqsamuu way dhaarteen ku dhaarteen amaba waa kuwii ardayd bay ahaayeen qurayshta khaasatan ee rasuulku dhex joogay waxay odhan jireen haddii rasuulna loo soo diro oo kitaabna lagu soo dejiyo waxaanu noqon doonaa kuwa hanuunsan waaqsamuu waxay ku dhaarteen billaahi bay alla ku ayay ku dhaarteen alleh jahda aymaanihim dhaartoodu intay taag lahayd jahda aymaanihim ama jaahidiin xaal ay ku dadaalayaan ay adkaynayaan aymaanahum oo maxay yidhaahdeen lain jaad wallahi lain jaaa hadduu u yimaado hum ayaga nadiir rasuul hadduu u yimaado lain jaaa hadduu yimaado hum ayaga nadiir qabla majii rasuul bay sida ku dhaafeen haddii uu rasuul u yimaado maxay ku dhaafeen layakununna inay ahaan noqon doonaan ay noqon doonaan ahdaa kuwii ka hanuun badan inay ahaan doonaan min icda alumam ummada midkood ahlulkitaabkaba inay iyagu ka toosnaan doonaan ama min jamiici umam waxay ku dhalan in jaa hadduu yimaado hum ayaga nadiiru mid u digaya layakununna inay noqon doonaan ay noqon doonaan ahdaa kuwii ka hanuun badan min icda alumami ummada midkood macnaha ummadaha dhammaantood inay ka toosnaan doonaan bay ku dhaarteen maxaa dhacay markaa falamaa markii jaaa uu u yimi hum ayaga nadiirun mid u digaa markuu u yimi maa zaada uma kordhin hum ayaga majiiuhu ayaa faacilka ah maa zaada uma siyaadin majiiu nadiiri imaankii kii kadigayay u yimi umuu kordhin ilaa nufura car mooyaane gaalnimo ayuunba imaatikiisiiba kasii kororsadeen oo gaalnimadaas way u kororsadeen waxa wey iyagoo gaalnimo ku jira ma rasuulka ilaahay usii usoobeeyey magacda hora markay ku kufiyaan dee gaalnimadoodan bay gaalnimo kusii siyaasadeen ay ku darsadeen weeye maxay sidaa u samaynayaan way ugu cararaya rasuulka ilaahay istikbaara waxaa lagu nasbiya waa lilcilna istikbaara ama mafcuulu lahu aw lahuma aw liajlihi istikbaara isweynayn daraaddeed fil ardi arnada ay isku weynaynayaan iyo wa makra sayi ay wa makra alcamali iyo camal maleegiddii camalkaasoo asayi xun amba waa makra maaragtay makri amba waa makra sayi wa makra alcamal iyo camal xun maleegiddii camalkaasoo asayi xun dartii ayay sidaa u yeeleen walaa yaxiiqu ma hareereeyo taxawiif baa la cilmiga kitaabada marka laga hadlayo ama takriijka xadiidka waa in shayga magac meesha la geliyo goobo goobaa la geliya ma og tahay o marka afarta koona waa kii kanuunbaka ka yeelanayo wey walaa yaxiiqu ma hareereeyo almakru shirqoolka asayiu xumi ilaa biehlihi ehelkiisa mooyaane cid kale ma halaago iyagunbuu dib ugu noqonayaa weye inamaa bagyukum calى anfusikum faman nakasa fainamaa yankusu calى nafsihi ma wahal yanduruun miyay sugayaan ay maa yanduruuna ma sugayaan istifhaamtani bimacnaa nafyi weeye waxaana inta badan ku garan doontaa xarafka ilaa laydhaabaa dabadiida wahal yanduruuna ay maa yanduruuna ma sugayaan wax kale ilaa sunatan awaliina kuwii hore qaabku alla ula dhaqmay ilaa sunata alawalin kuwii hore caadadoodii iyo sidii ku dhacday mooyaane kuwii hore sidoodii unbay bay sugayaan sunna waa sidii kuwii hore ku dhacday ee halaaga ahayd weeye falan tajidahu mana heli doontid nebiow lisunati illaahi ilaahay habdhaqankiisuu kula dhaqmay kuwa kufriyey lisunati illaahi ilaahay habdhaqankiisii uu kula dhaqmay kuwa kufriyey halaagidda ahayd tabdiila bedelid tawriyadayna aynuna u gargaaro ahaa tabdiila dowrid walan tajida uma heli doonti illah ilahay dhaqankiisa taxwiila wareejin taxwiilka iyo tabdiilkaasi kala fog oo waa tagayur iyo tabadul waa jaariya kadalik cid kastoo ilaahay beenisa bay ugu soconaysaa cid kastoo ilahay rumaysana nafrigay helaysaa awalam yasiruu miyaanay soconin fi lardi arlada miyaanay soconin oo hadday socdeen ma ay u mareen fayanduruu ay arkaan oo markaad jawaabta istihaamta aad dhigto amba waxaad tidhaahdaa awalam yasiiruu miyaanay soconin fi lardi arlada miyaanay soconin fayanduruu afalam yanduruu miyaanay arag markaa majsuum ka dhigoo toore ku xig fayanduruu afalam yanduruu miyaanay arag ama ba ay arkaan waa jawaabtii markaas kayfa kaana siday noqotay caaqibatu aladiina kuwii xidhibtoodu min qabrihim ayaa ka horreeyey sheekadaas aqabalka kaanada dhacda ma og tahay jumladaasi maaragtay ficilka hore tacliiqa ku samaysayna ah, mafcuulkii nadaraday dhacaysaa min qablihim ayaga hortooda oo fa kayfa ay arkaan kayfa kaana siday noqotay oo fayanduru ay arkaan kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu aladiina kuwa ciribtooda min qablihim wa kaanuu waxay ahaayeen kuwaa kan iyaga ka horeeyey ashadda kuwii ka daran bay ahaayeen ashadda kuwii ka daran bay ahaayeen minhum kuwan hadda jooga quwa xagga awoodda tamiis baa lagu nafsiyey quwa xagga awoodda kuwii ka daran bay ahaayeen min jihati buu ku odhan laha wadaadkii wamaa kaana allahu alle ma ahaanin subxaanahu watacaala liyucjiza kuu wahsigeliye ku alleh min shay ay shayun shaygaa faacila maaragtay shay ilaahay cabdi gelinayaa ma jiro wamaa kaana allahu alle maaha lilaamkana laamuljucuud baa la yidhahdaa liyucjiza ku cajsigeliyo amba wahsigeliyo hu alle min shayin shay shayna shay keliya allama wahsigeliyo ma cajsigeliyo oo aan rabbi ma qaban kari waayo fi samaawaati kuma cajsigeliyo oo shaygu kagama baxsado walaa fi lardi kagama baxsado inahu alle kaana wuxuu ahaa inaciba ilaah cilmiga badan weeye qadiira ee awooda leh awooda badan walow yuaakid llahu alle hadduu u qaadi lahaa uma qaadeen walow yuaakid llahu alle hadduu u qaadi lahaa annaasa dadka bimaa shii hadduu ku ciqaabi lahaa kasabuu ay shaqaysteen eeran dusheeda ay ku samaynayaan maa taraka kagama tageen calaa bacya kinaaya keyr mas baa la yidhahdaa calaa dahriha ay calaa dahri lardi waayo bini aadamka wuxuu deganaya asaalata waa dhulka u weeye sidaa darteed baa loo celinaya amaa taraka kagama tageen alle calaa dahriha ay calaa dahri lardi arlada dhulkeeda min daaba wax dhaqaa ah walaakin ha yeeshe ee yuakhiruhum alle wuxuu ugu kaadinayaa walaakin yuakhiruhum rabbi wuxuu ugu kaadinayaa ilaa ajalin muddo ayuu dib ugu dhigayaa muddadaas ba musamaa la magacaabay xilligu alla u jaray faidaa jaa'a markuu yimaado ajaluhum muddadoodaasi markay timaadana fa ina allaha alla tacaala wuxuu ahaa yahayna bicibaadihi addoommadiisa wuxuu ku yahay basiira oo kaanada ficil maadi naaqis baa iclaabi jirtay ee kaanadan halkay ku jirto waxay faa'idaynaysaa daymuuma ayay faa'idaynaysaa weeye bicibaadihi basiira bismi illaahi araxmaani araxiim yaasiin waa suuratan yaasiin waa makiya weeye suuradani waase suuradda maaragtay qur-aanka marka lasoo duuliyo waa suuradda lix iyo toddonaad weeye aayaadkeeduna waa saddex iyo sideetan aayadood weeye axaadiis daciifa iyo qaar mawduuca iyo qaar baatila intaba way ku soo arooraan fadaa'iy ay leedahay waxaa ka mida ah ka yidhaahdaa ina likuli shayin qalba waqalbu qur'aani yaasiin waman qara'a yaasiina kataba allahu lahu biqira'atiha qira'ata qur'aani cashra maraatin awduc weeye xadiis badanoo daciifa ah ayaa iska jira waxaa kamida ka ah yidhaahda haddii qofka lagu akriyo ka gudaarkeenu ka soo qaadanay aa qofka loo fududeeya inay dhaftuugaa maaragta si sahlan ay uga baxdo wax jira ma aha xadiis kusoo aroorta iskooda weeye daciif iyo mawduuc iyo baatil intaba way ku tilmaameen ahlulxadiidku qofka dhimanaya in lagu akriyana ma ana adag nabaadiin xil ku suganna se ilaahay qur-aankiisa kale ayuun bay lamid tahay aadkaba aayaadka axaadiista tilmaamaysa fadaa'il alqur'aan intooda saxiixi waa macruuf cinda ahli lxadiid cinda ahli ilcilm sidoo kale axaadiista daciifka ee qur-aanka la dhexgeliyey tafsiirkiisana way badan yihiin lidaalika waxaa haboon kutubta mustacral waaye la tasriixiyey axaadiista ku jirta in laga faa'iideeyo oo xadiis walba aan la qaadanin maarkaysa kalow xadiis qaala rasuulullah haddaad aragto ha u allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala bismi illaahi araxmaan raxiim yaasiin allahu aclam bimuraadi culimada qaar baa yidhi macnaheedu yaa insaan wey yaa qofow marka xuruuftii muqaطacad ahayd maynu ka dhig insha allah wlqur'aani qur'aanka ayaa ku dhaartay wlqur'aan qur'aanka ayaa ku dhaartay alxaashimi almuxkami la sugay asalka lafdiga xadiiska daciifa ah ha ahaado sheekh albani wuxuu leeyahy fi isnaadihi xaarij markaysa amba laa barakata fiih qofka maxaa loogu horreeya munaasha waa in si dhigna ay dadka uga footo marka kitaabka lagu arkay markaa maxaamada u dilayeeda maan ku arkayo si ugu bogsayo abadan wlqur'aani baa ku dhaartay qur'aanka alxakiimi almuxkami la sugay ilaahay baa kitaabkiisa ku dhaartay inaka adigu nebi muxammadow inaka adigu nebi muxammadow la min almursaliin kuwa la diray ayaad ka mid tahay la min almursaliin calaa siraaq dariiq baad ku sugan tahay dariiqaas oo mustaqiim toosan garantiin taqriib waa daliil manhaju rasuul calayhi salaatu wasalaam calaa manhajka iyo diin qawiim sharci toosan inuu w ilahay siduu ka haystay calaa siraatin baad ku sugan tahay mustaqiimin toosan tanziila alcasiisi ay nazala wuu soo dejiyey alle kitaabkan tanziila alcasiisi allaha casiiska dejintiisa amba waxaan ammaanaya waxa lagu nasbiye waa madxi waxaan ammaani tanziil alcasiiz allaha casiiska soo dejintiisa uu kitaabkan soo dejiyey casiiska arraxiimi ah ka sife arraxiimi ee raxmada badan wade kitaabka soo dejintiisu ilaahay subxaana watacaala bicisadii buu kusoo dejiyo ku ilaahiyey wamaca dalika waan rama lidalika baa ilaahay isku sifeeyey kitaabkan markuu soo dejinayay anahu raxiim manaa kitaabku laftiisa araxiim maxaan usoo dejinay kitaabka laytundiro awalka u horaysanaayo qur-aanku wuxuu diidaya qof intan yasinka lagu aqriyo litundira xikmadda loo soo dejiyey baa cilada ugu horaysaba litaqra'a calaa mawtaakum lama odhanin ee meydkiina ku akrida laakiin ilaahay muxuu yidhi waxaan u soo dejinay waa ayaddaa imisaa waa ayaddaa ogowbay maogtay bixaada soma litundira waxaanu kugu soo dejiyay bitundiray inaad ugu digto qawmaa duuni inaad ugu digto od cadaab ugaga digto qoomkaasoo maa undira aan loo digin madanaafiya ayaa asax laga dhigo maseriyaha way iska noqon kartaa mawsulaha way noqotaaye bitundira inaad ugu digto qowma aad ugu digto qoomkaasoo maa undira aan loo digin aabaa'uhum maalfaaxishi weeye aabaa'uhum aan loo digin aabayaashood oo fahum ayagu haafiluuna muuganba wacyiba muugan ay maa ataahum min nadiiri min qabli alla wuxuu i laqad xaqa waxaa ku sug waxa ku dhabooday alqawlu baa ku dhabooday waa kelimatu lcadaab iyo gaalnimo inay ku baxaane calaa ashfarihim dadka badankooda waa qad xadama cala umr kitaab laqad xasla waxaa ku dhaboobay oo ku sugmay alqawlu xukum baa ku sugmay calaa ashfarihim badankooda oo fahum ayagu laa yuminuun waa inay gaalnimada in badan ay ku ku godkasho weye ina anagu jacalnaa waxaanu yeelnay fii acnaaqihim luqumahooda waa luqunta u sugnay aglaala xarso ayaanu luqunta usugnay iyo safiinado oo fahiya gacmihii damiirkani waxay leeyihiin hiyada waxaa laga fahmayaa maaha bilxarig la sheegay in meesha gacmahoodiina iyo lugutana la isku xiray waa kow la sheegay weeye oo fahiya amba xarkanani ila ladqaan gararhka sii gaaraysa weye fahiya xirkuhu waa silatu sii gaaraysa weeye ila aladqaani ilaa gararhka oo gacmihiisa la xidhay iyo luguntiibaa saa la isugu xiray waa la taqlaya oo gacmihii iyo xarkiu halkaas fahiya iyado ila aladqaan ayay isugu xidhay oo fahum ayagu muqmaxuuna kuwa la dallacay weeye wa ismu faacil maogtahay muqmaxuun waa kuwa la dallacay madacuna dallacan marka qofku markuu sidaa yahay waxba eegi maayo idan markaa culimada qaar waxay leeyiin waa adduunyadan oo nimankani hanuunba ma lahaba ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin may waa ciqaabka aakhira helayaan baa sidan kamid a ah marka qofku markuu sida yahay rumayn bada iman maayo oo wajcalnaa waxaanu yeelnay min baynihim min bayni ah, aydiihim hortooda waxaanu yeelnay min bayni aydiihim gacmahooda hortooda waxaanu yeelnay sadda bayr suddaana waa la akriyaa sadda bayr baanu yeelnay jeed darbi baanu dhignay oo masoo ma dhaafayaan wa min khalfihim dabadoodana waxaanu dhignay sadda darbi baanu dhignay oo faawshaynaa waanu daboolnay hum ayaga waanu dednay indhaha ayaanu ka xidhnay faawshaynaa waanu indha dirray hum ayaga amba indhaha ayaanu ka xidhnay oo fahum ayagu laa yufsiruuna waxba ma arki doonaan gaalnimay ku baxayaan oo adduunyadayda markay ilaahay diintiisii ka bayreen ay markiiba gaalnimo u degdegeen ayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyey subxaana watacaala inaanay iimaanba helin waa ciqaabi bilcugow alla wuxuu yihi wasawaahu waxa ku siman calayhim korkooda waxa isku mid ku ah oo aanay kuba intifaacaynin aandarta inaad u digto wa aarka inta badan aandarta inaad u digto nebi maxamedo hum ayaga am lam tundirkum iyo inaanad u digin waa isugu mid laa yuminuuna ma rumayn doonaan inamaa tundiru waxaad u digi uun macnaa digitaankaaga waxa ku anfici doona saasay ka dhiganta inamaa tundiru waxaa u digi uun man baa udrigi itabaca raacay oo ku anfici doona digitaada adikra raacay waxyiga oo waa khashiya ka baqay araxmaana ilaaha raxmaankaa ka baqaya bilkaybi xaalu ku sugaya qofkaasi gaar amaba allabada aan fabashir ugu bishaaree nebi maxamed hu qofkaa bimaqfira dambidhaaf ugu bishaaree wa ajrin ugu bishaaree kariimin wanaagsan ina ina naxnu anagu unba ina anagu naxnu anagu nuxyi waxaanu noolaynaa almawtaa kuwa dhintay baanu noolaynaa wanaktubu waanu qori maa qadamuu waxay horumarsadeen ee wanaaga amba khayra amba xumaana waanu qori iyo wa aahaarahum waxay reebteenba raadkooda dambaba iyo wa aahaarahum raadkoodaba waanu qori doonaayo qofku wuxuu ka yimi wanaag iyo khayrba waanu u qori wa kulla shayin ay wa axsaynaa waanu koobnay kulla shayin shay walba waanu tiro koobnay ahdaynaahu waanu tira koobnay fii imaamin kitaab baanu ku tiro koobnay imaamkana waa diiwaan fii imaamin kitaab baanu ku tira koobnay kitaabkaasoo mubiin cad wax weliba way qoran yihiin ba allah subxaana watacaala agtiisa wdribu yeel nebi muxammadow lahum kuwan macnaa adiga ku diidane maargaysa aan adiga ku rumaynaynin masala masal waxaa laga dhigtaa iyo tusaale asxaaba alqarya magaalo qoladii deganayd asxaaba alqarya magaaladii ehelkay ku sugnaa tusaale uga dhig si ay u cibro qaataan wadrib u yeel lahum ayaga u yeel masala masal waxaad uga yeeshaa asxaaba alqarya qaryadii qaryada asxaabteedii kuwu deganaa ka in xilligii masal uga dhig jaa uu u yimid haa qaryadaasi amba ahlaha ay u yimaadeen almursaluun kuwii loo diray kasadadan ilaahay u diray subxaanahu watacaala halkan laguma magacaabin balu diray id xilligii masal uga dhig amba xilli bay u yimaadeen rasuuladaasi amba id xilligii masal uga dhig arsalnaa aanu u diray ilayhim kuwii qaryadaa deganaa magaaladaa deganaa itnayni laba rasuul markaanu u diray oo dabadeed fakadabuu ay beeniyeen humaa labadii rasuul oo markay labadii rasuul beeniyeen facazaznaa aanu ku xoojinnay facazaznaa aanu ku xoojinnay bisaalik mid saddexaad rasuul saddexaad aanu ku xoojinay oo faqaalada ay yidhaahdeen inaa nagu ilaykum idinka kuwiina qaryada degen waa rasuuladii baa odhanaya oo faqaalada ay yidhaahdeen inaa nagu haddaanu rasuuladan saddexda aan nahay ilaykum idinka xaggiina mursaluuna kuwii loo soo diray baanu nahay qaaluu waxay yidhahdeen markaas kuwii qaryada degana ma antum maydaan ahaanin ilaa bashar dad mooyaane wax kale dadkaasoo miluna anagoo kalea bashar ka dhisay basharkaasoo miluna anagoo kalea wamaa isaga sooma dejinin araxmaan allaha raxmaankiina soomama dejinin min shay shayna wax macnaa shagiisan bawaafeen in antum ay maa antum idinku maydaan ahanin kuwa inaan rasuulnada sheeganayo ilaa takdibuuna kuwa been sheegaya mooyaane wax kala maydaan ahanin bay idhaaheen qaaluu waxay dhahdeen markaa rasuuladii rabbunaa rabbigayo yaclamu wuu afsoon yahay inaa anagu ilaykum lamursaluun ina anagu ilaykum xaggiina lamursaluuna kuwa loo soo diray inaan mahay wamaa calaynaa anaga korka yagana ma ahaanin ila albalaaqu gaadsiinaan mubiinu cad mooyaane qaaluu waxay yidhahdeen kuwii qaryada deganaa ina anagu tabayarnaa waanu waanu sharaysanay amba waanu baafaysanay bikum idink waanu idin sharaysanay wallaahi lain lam tantahu haddaydaan ka joogsanin rusulay kuwina rusushu sheeganayo inaa anagu taayarnaa waanu baasaysanay bikum lain lam tantahu haddaydaan ka joogsanin waxaanaad sheeganaysaan iyo rasuulnimada lanarjumanakum dhagax baanu idinku dili oo aan idinku dili rajmigu waa alqatlu bilxaja lanarjumanakum dhagax baanu idinku dili oo aan idinku dili oo walayabasanakum waxaa idin taaban doona oo idin taaban mimaa xagga iyaga waxaa idinka taaban oo idinka soo gaari cadaab baa idin taaban doona aliim waxanujiya kama qasaan rasuuladan ilaahay qaalu waxay idhahdeen daa'irukum baasiinu sharkiinu macakum wuu buu yahay daa'irukum macakum iminka ayaa iskale ain dukirtum haddii laydin waaniyey saasaad odhanaysaa ain dukirtum ma markii laydin waaniyey ayaad maxay fadayaw shabaabka sharriga qadar ain dakartum haddii layna waaye miyaad baasaysanay baasaysamayaakum shabaabka sharriga qadaraysa bal antum idinku qawmu duul baatiin musrifuuna xadgudbay wa jaa waxaa yimi min aqsa almadiina magaalada dacalkeeda shishay wa jaa waxaa yimi min aqsa almadiina magaaladay joogeen xaggeeda shishay halka ugu fog waxaa ka yimi rajulu nin ninkaasoo yafcaa ordaya ayaa yimi qaala wuxu uhi yaa qawmi qowmkayow ittabicuu raaca almursaliina raaca ittabicuu raaca man raaca laa yasalukum aanu weydiisanaynin ajra mushqaa cidba idin sheegayaanu ku weydiisanayn oo hum ayagu muhtaduuna hanuunsan wamaa maxa markaas raaca mid raacday ha uu raacsan yahay wamaa naxib aniga ii sugnaaday bu i oo aanan u caabuday alladii aligii maxaanan u caabudaynin fadaranii i abuuray ee walilaahi isaga xaggiisa turjacuun laydin celin doona anigun la celin doona muohan turjacuun wakhtilaafi dacwa alla wuxuu subxaana watacaala wuxuu sii wadaa asaxidu ma waxaan ka dhigtaa min duuni illahi aan la ma waxaan samaystaa aaliha asnaamiyaan aalihatan ka dhigta ilaahyadaaso ka sifay in yuridni hadduu ila doono yuridni ayaa laa in yuridni hadduu ila doono araxmaan raxmaanku hadduu ila doono bidurin dhib hadduu ila doono laa tugni aanay waxba ka taran cani aniga xaggiga shafaacatuhum ergadoodu shay ah walaa yunqiduun ina badbaadinayn inii anigu idan haddaan yeesho alla bayki ilaah cagarin baan ku suganahay mubiin inii anigu aamantu waxaa rumeeye birabbikum baa rumeeye fasmacuuni idagaytooy maqla idays aakiru ka soo qiila waxaa la yidhi markaa udkul gal aljannata gal qaala wuxuui yaa layta alla qowma madayde qowmi yaclamuun qoomkaygii may ogaadaan bimaa kafara lii dambi dhaafidu bimaa kii kafara wi afali aniga rabbi iyo wajacalanii amba bimaa afara lii ay bikufraani rabbi rabbigay dambi dhaafidiisa may ogaadaan iyo wajcalanii yeelidu iga yeelay wajcal ama wajcalanii wuxu iga yeelay min almukramiin kuwa la maamuuso mid kamid ah subxaanaka allahuma